faama ahlu kitaabi wاlmajuus waliha ahlu kitaabka iyo majuustu fayuqaataluuna waa lala dagaalamaya xataa yuslimuu aw yucطu ljizyata min yadin wahum saakiruun majuusta iyo ahlu kitaabka ayagu dagaalkaa socon markay dhammaadaan ama jilcaanna waxaa bannaan in jizya laga qaado ama ay islaamaan ima alislam wa ima aljizya ayagu wax kale ma laha waman siwaahum qolyaha ka soo hareen ahlu kitaab ahayn majuusna aan ahayn faqad ikhtalafa alfuqahaau fii akhdi ljizyati minhum wale waxay leeyihiin wixii ka soo hodhay kuwa mushrikiinta ah alslaam aw alqatlu alslaam aw sayf ayib wixii marka addoonsi isagu gala waa gooni laakiin jizye laga aqbali maayay leeyihiin ilaa ana caamatum caamatu alfuqahaa laa ya'khuduunaha jizyada kama qadaan min alcarabi shaaficiyada iyo rag badan iyo maalikiyada xanaabila rag badan waxay leyihin oo ka mid a gaalada xataa la ogolyahay in jizye laga qaado mushrikiin ba ha noqdeen waxaan carab ka ahayd carab ima alislaam wa ima dalika liqaam leanna waa reerkii diinta loogu talagalay ay ka bilaabatay ayagu waa xaqa waa ogi mucaanidiin weeye waa inay go-aan jize ma jirtay leeyihi <clears throat> waayumaa طaa'ifatin sida raajixana waxaa weeyaan loo badan yahay ahlu kitaabku iyo majuus bay jizadu khaas ku tahay sida loo badan yahay sheikh lislam taymiya wa tilmidu ibn اlqayim iyo jamaaco fara badan waxay rajaxaan iyo xanaabiladuba badankood in jizyadu ay caam tahay fii kuli mushrik gaal kastoon ka adkaano imaa qatluhu wa imaa akhdu ljizyati minhu wa imaa اlislaam waan ka aqbalayna ayb oo jizadu waxay leen way banaan tahay nin kastoo jaba oo nuglaado o dhadigaada waan ka qaadaynaa annagu inaan u sarraynay meesha oo amarka anagu bes uu ka fulo oo kitaabka rabbiga e arrimiyo sunnaduna ay talisaan doonaynin nin kastoo hawsha aqbala oo isdhiiba waan ka yeelaynaa halkaasay taagan yihin ayagu ayb <clears throat> aayadahan maaid suurat tooban waxay kaga jawaabahayaan kharajat makhraj alghaalib bay leeyihiin waa sabab ka mid un bay sheegtay ama طaa'ifa mucayana min alkufaar aladiina tu'khad minhum aljizya un bay ka sheekaysay leeyihiin caam ma aha waayumaa طaa'ifatin mumtanicatin intasabat ila islaam koox kasta oo islaamka u nasab sheegata laakiin mumtanica can iltizaami bacdi axkaam اlislam aw can bacdi sharaa'icihi wamtanacat ka madax taagtoo diida min bacdi sharaa'icihi ahaahirati اlmutawaatira شharaacda diinta islaamka qaybo ka mid a waliba sharaacda muuqasa daahirka mutawaatirada fainahu yajibu jihaadaha biitifaaqi اlmuslimiin amila xayu sheekhu keenaa fi majmuc اfataawa mujaladka labaad sideedaad oo yidhi muxua ninka faransiiska waa qumbula qumbulo wey bu ibnu taymiya waxa jamaacada ee maanta ka jira o dhan wuxuu ihi ee jihaadiyiin oo dhan ibnu taymiya kiciibu laa siyama almujalad athaamin wاlcishruun waa ogyihin la soco hata ogaal faransiisa mustashriq ah mujaladka sideed labaatanaad bur waa qumbula waa wuxuu waa ban fadhiya buur runtii ninka akhriya mujaladkaas hor waa biibahaya ninka dhameeya oo carabigana fahmahaya horu ka biibahaya waa duulahaya inuu adiga kaa bilaaba halis ah adiga soo taagan kaa bilaaba halis wey xaqaaiq buu sheekhu dhibayaa de diini ah mid ayaga ka mida ah wuxuu yihi qad taraka ibnu taymiyata algaaman fajara bacdaha ibn cabdilwahaab ibnu taymiya wuxuu ka tagay miinooyin bintu xabaalay oo dhulku dhan miineeyey buu ayriska tegey qaybo kamida ah waxaa qarxiyey maxamed abdiwahaab oo rumuud u qaatay iyo taxakum asagaa qarxiyey qayb baa weli xabaalan bu qaybaha xabaalanna asariba jihaaddaa qarxinaysa kicinaysa bu bimacnaa wuxuu tarjumay wey islaamkii oo dhan buu ta'siiliyey diintii buu ta'siiliyey waa fadhiisiyey dhulkii buu miineeyey dhelidu inay soo baxa u dhimay asagoo marka ma tamakunin ina cabdiwahaab baa qaybo kiciyay ila dowlad bu ka tegey tawxiidiya muxuu ahay xoog badan bu ka tegey ay ku ciyaareen reer aali sacuud ayib xatى yakuna الdiin kulh lilahi kama qaatala abu bakr الصidiq wasa'ir الصaxaaba radia allahu tacaala canhum maanic الzaka daa'ifo kasta koox kasta oo muslimiin ah oo islaan sheeganaya oo diinta qaybo ka mida diinta axkaamta daahirada qayb ka mida iltizaami waaya kuna dagaalamoo diidaay sida gaalada loola dagaalama waana murtaduun wey waqad kaana tawaqafa fi qitaalihim bacdu saxaaba maanic الzaka muran lagama qabin mxuu ahay dadka kale mutanabiinta ujeeda iyo aladiina caaduu ila shirk wa awthaani iljaahiliya saxabadu kama shaki inay gaala yihiin waxaa laga shakiyey wuxuu ahaa cumar iyo ka doodana keyrkii qolihii ayagu tukanhayey ee xajinhayey ee soomahayey een muslimiinta la dagaalamayn dagaalkana kuma si jira ayagu way ka hadheen laakiin zakadun bay bixin waayeen weliba inay abubakar u keenaan oo madiine keenaan besay diideen in ayagu siiyaan besay ku akaysteen geyn maydhena madiino waqad kaana tawaqafa fi qitaalihim bacdu الصaxaabati uma itafaquu waa isku waafaqeen inay nimanka lala dagaalamo xataa qaala cumar bn khataab radi allahu tacala canhu liabi bakr sidiq radi allahu tacala canhuma kayfa tuqaatilu nnaas dadka sideebada oola dagaalami eh, abu bakrow waqad qaala rasuulu llahi sal alay wasalam umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah faida qaaluuha casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha wa xisaabuhum cala allah qaala abu bakr sidiq faina zakaata min xaqa ijtihada istinbaad wey yani marka lagu leeyahay fiihi cindakum min allahi fiihi burhaan burhaanku qad yakunu istinbaatan nas sariixa daliil ma laha wax jira ma aha waa abaatiil dadmood waa in nas sariixa la helo sheeka berle baa la yihahda sheegada iyada ah wax kastoo daliil noqon kara qiyaasan aw istinbaatan aw nasan aw ijmaacan oo dhan baa lagu sugaa kufriyaadka iyo lagu sugaa iyo akhdada ba lagu sugaa aladila sharciya baa lagu sugaa alkitaab wالsuna wاlijmac wاlqiyaas الصaxiix kulluhaa waxaa lagu sugaa nawaaqida iyo takfiirka iyo axkaamta lagu sugaya wadaad miskiin asagoo intay naftu qabatay takfiirkaba eh, ka xanaaqsanba iyo xukunkanba diidanba burhaan waa in nas sariixa la helo sheeka berli ba la helo soo barara diinta ayib abubakr sidiq u fiirso muxuu yidhi qiyaas buu la yimid saxiixa ah. wuxuu yihi faina azakaata min xaqiha xaqi ilislaam way zakadu wallaahi low manacuunii canaaqan waxar qoor dheer hadday i diidaan buuhi kaanuu yu-adduuna ilaa rasul nabi maxamed ay siin jireen laqaataltum calaa manca lianna almasla masla daahira wey qaala cumar famaa huwa xaalkumama noqonin buuhi ilaa an ra'aytu inaan arkay qad sharxa rabbi inuu ku waasiciyey oo ku sharxay sadr abubakr lilqitaal facalimtu anahu alxaq buuri abubakr qaabku u niqaashay iyo siu diyaar u yahy markaan arkay buuri waxaa ii muuqatay inuu iga gartay leeh fawaafaqa ijtihaadu ijtihaada abubakr ajmaca asaxaabatu calaa maanici zaka dagaalkay ka rideen inay maanicu zakaa murtadiin ahaayeen ijmaaca waxaa soo guuriya alimaam abubakr axmed cali alraazi aljasaas fi axkaami اlqur'an fi sharxi qowlihi tacala falaa warabbika laa yuminuun halkaa ka akri waxaa soo guuriya alimaam abu yacla alfara fi kitaabi masaa'il اliimaan ijmacu saxaabu soo guuriyey inay maanicu zakaa murtadiin ahaayeen waxaa ijmaca soo guuriya alam ibn cabdilbar fi اtamhiid wa fi listidkaar ku guuriyey waxaa soo guuriya alimaam ibn mundir fi kitaab alishraaf hawl iska cado banaanka taallow farqi baa udhexeeya maanici zakaa almumtanic alladii lahu shawka wa quwa yamtanic biha iyo maanici fardiga fardigaah ee maqduur calayhiga ah kaasu intaan qabanno oon bohobohayno baan hashiiba laba ka dhigaynaa meeqahaadba kuwa shan halaad toban baan ka qaadaynaa laba galaasu biyo cusba intii la siiyo baa la yar caydhanaya biiti la caydhanaya kadibna gelina labalab baa laga qaadahaya ama intii la radiyo laqoya caaha laga garaacahaya isagoo qoyan ul adoo qoyan kugu dhacdo kul soma ogid intii la qoya isagoo qoyan baa la garaacahaya almihim ninkaa tacsiir buu leeyahay xoolihii uu diiday zakadaana waxaa laga dhigay dicfi waa ninka maqduur caleyga isagoo keligii ah aلطaaئifa lakin almumtanica alati tuqatil duna manci الzaka hiya kaafiratun ayb qatligu maada qitaalku muxuu tusahaya cala اliibaa'i wاlimtinaac iyo wاlkibr wاlanafa iyo istikbaar baa meesha ku jira waa la jarahaya dadka ayaga afcaashu way tustaa ruuxa wuxuu yahay waa tahay wqad habta can nab sl slm min wujuhin kaiirati nabigu wujuh badan waxaa kaga sugnaaday duruq anahu amara biqitaali اkhawaarij nabigu ummadda inu fara in khawarij lala dagaalamo wa fi صaxiixayn can cali bn radi allahu tacala canhu qaala samictu rasul la yaquul sayakhruju qowma qolyaha mur soo dhihi doona fi aakhiri الzamaan xidaaثu اlasnaani da'yar sufaau اlaxlaami ra'yi gaaban yaquuluuna odhan doona min qowli khayr اlbariya uunka axadka u khayr badnaa aqwaashiisa wax ka akhrin doonaan axaadiista nabiga o kale axadis shuqulka bayna khawaariji laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum iimaankoodu dhaafi maayo kalxamaha u dhaafi maayo diinta fahmi waayaan weeye yamruquuna min addiin diintay ka baxaayaan kamaa yamruqu sahm min aramiya leebku siduu oga duso taargetka lagu dhuftay iyo hadafka fa inamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum fa ina fii qatlihim ajra liman qatalahum yowma alqiyaama nimanka dilkooda ajar baa ku ninkii dilaayay calaa an ay muslimiin ahaayeen lakin maxaa loo lifasaadihim fasaadka ummadda ay ku hayaan iyo diinka ruuxa in la dilaayo laa yalzum minhu lkufruhu ruuxa dilkiisa in la banneeyo oo dhiigkiisa la banneeyo kama laasimu inuu gaal yahay qaaticu dariiqu waa la dili maca annahu muslim maxaan leedahay ninkii ii sheegay zaaniga muxsanka waan dilaynaa maca annahu muslim jaasuuska cinda jumhuuri ahlicilmi waxaa weeyaan waxa wey waa muslim laakiin dilkiisa uu bannaan yahay ayib idan ruuxu in la yihahdo waa la dilhayaa ka laazimi mayso inuu gaal yahay isma laazimaan isma laazimaan wa fii riwaayati limuslimi can cali radi allahu tacaala canh qaala samictu rasul sl slm yaquul yakhruju qowm min ummatii qolyo ummadayda ka mid ummatu dacwa miya mase ummat lijaaba ummat lijaaba ka dhiga de ummatidaas yaqra'uuna alqur'aana qur'ankay akrinayaan laysa qiraa'atukum ilaa qiraa'atihim bishay qiraa'adiinnu marka loo firiyo tooda waxba ma atiino wey waa idinka quraan badan yihiin idinka cod wanaagsan idinka salaad badan walaa salaatukum ilaa salaatihim bishay walaa siyaamukum ilaa siyaamihim bishay yaqra'uuna alqur'aan qur'aankay aankay yaxsabuunahu waxay filahayaan annahu qur'aanku lahum ayaga inu taageeri wahwa calayhim ayaguna baabi'in laa tujaawizu salaatuhum taraaqiyahum salaadooda ma dhaafto kalxamahooda ilahay ma aqbalo wey yamruquuna min alislaami kama yamruqu sa min aramiya low yaclamu ljeish ciidanku hadday ogaan lahaayeen alladii jeiskaasoo yusiibahum lahaynhayo oo la dagaalama jeiska cali weeye maa qudiya lahum wixii rabbi u xukumay calaa lisaani nabiyihim loogu xukumay ajriya hawaab ah lanakaluu waxayba iska dayn lahayen camalko dhan bay ka fadhisan lahayen ajirka ay ka helayan cali iyo raggiisa baa ka farxashay wa can abi saciid alkhudriy radi allahu tacaala canhu xadiidkaana isagu in la iska daaya fiicnayd si wadaadaheena u taageera hadi nimankaas looga can abi saciid fi hada اxadiiث yaqtuluuna ahla اlإslaami wayadacuuna ahla اwthan hada min awsaafihi xadiidkan in la qariyo bay ka maraysaa maxaa yeelay qolyaha jihaadiyiinta ee la dagaalama gaalada muslimiinna waa badbaadiyeen gaalna way kala gaabshaan ahlu jihaad dhibkooda iyo adeygooda iyo khiladooda iyo shiddadooda calaa ahli اlkufri wاlxiraaba muslimiintana ahl iyo bay ka dhashaan iyo gacal waa walaalahood madaxay ku qaataan marka sifadaa haddii meesha laga waagi lahaa waxaan uga horaa lstimbaarilaan filaya mori laisla dhici lahaa ayib maxaa yeelay fi taarikh alislami aطawiil ilaa yowmina hada lama hayo khawaarij la dagaalantay gaalo asliyiina abadan walaa murtadiin asal fi taarikh bal raggooda ayaga ka tirsanba markay taabtaan nin dimi ah ama wax ka dhacaan ama ay wax ka xadaan bay dili jireen lannu dimat اllahi wa dimat rasul meel kaga dhacday bacla baci ayagoo weliba mxuu ahaay banaysay dhiiggii saxaabada oo ahlu beytka nabi mxmed laynaba baabi'inhaya aduu meelgee waayahay khawaarij laysa min mashruuci muqaatalatu ahli kufr dhibkoodu waa maxay iyo culayskoodu cala almuslimiin weliba hadda aday kugu necab yihiin suufiyada mushrikiinta islamatariyada iyo qaadiriyada iyo baktiga iyo weysiyada iyo wax meelaha dhooban adigay wahaabyada ka necab yihiin wahaabyada qaybtooda qacdad iska fadhiisan dagaalami waxay kasii necab yihiin qolyaha sabiia dagaalama waa tataar bay leeyihin waa taymurlanki iyo jingaskan iyo hulaakoo way leeyihin waa saas nimanka mashruucooda mashruucoodu muslimiin kala gaabin wey gaal in xabad lagu fooriya ma ogolo maanta hadday awood helaan nimanka maxamed nur cusmaan meelaha wad wato ayib awood hadday helaan waxay ka bilaabeen wadaadaha waxay ka bilaaben asalab aljihaadiya wahaabiya ahlu tawxiid bay ka bilaabahaya taaban mahayaan muxuu ah male zanaawi iyo raggiisa ag mari maayaan kuwana u danan weeye wdulmuda wlqurba ashaddu madaadatan wey cala almari min waqc xusaam اlmuhanadi ayib halkaasay ka marhayaan murtadiin baa lagu bilaabay aday kaa bilaabahayaan aday kaa bilaabay maqluub ba wax u galay laakiin hadda waxaa lagu yaqaana ahlu jihaad inay gaalo la dagaalamaan iyo nin gaalo la jaan qaado ama una camleeya bas muttafaq bay soomaaliya ka noqotay ninkii gaal faraha ka qaad wadadunya daynhayaan soomaaliya caamadoodii iyo culummadoodii iyo mucaaradkoodii iyo xataa zanaadiqadoodii iyo calmaaniyiintoodii waxaa iskugu fiqay wadaadaha soomaaliya jooga inuu ka nabadgeli dhiga gaal ka fogaada marka seebay isku qabaan nimanku waa khawaarij nimanku waa khawaarij marka seebay u qabaan hadda waa iska iskeeni mayso wax iskeeni kara yaqtuluuna ahla alislaam islaamka dadkiisay laynhayaan wayadacuuna waxay ka tego ka nabadgeli ahla alawthaan waa cagsiga qur-aanka hadda mogtay adilatan cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin bay khilaafeen ruxamaa ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum bay ka tageen lain adragtahum lain adragtuhum haddaan nabigu gaadhabu nimankaas haleelo la aqtulannahum qatla caad waxaan u laynaya u baabay sida raacad loo baabiyey istusilu tamaaman muttafaqun caleyh wa fii riwaayati lmuslim waxaa jira dad ayagu uraro jamaacaada dhibkooda iyo radigooda iyo shadadooda waa cala aljihaadiyiina wa ahli jihaadi watawxiid wax kala dhibkuma hayso suufiya ka hadli mahaya mooryaan ka hadli mahaya zanaadiqa ka hadli maayaan calmaaniyiin dimuqraadiyiin ayb abadan culayskooda waa maxay iyo waxay juhdi iyo awood cilmi ama dhaqaale ay leeyihin waxay iskugu geynhayaan muxaarabatu ahli jihaad hada hu kaljadiidiyati alrabiciyati almadkhaliyati aljaamiya ila magac badan bay leyihin nimankuy jahmiya ma jaamiya sheekh maxamed amaan jaamiya nisba ila ilayhi woy ayb wa fii riwaayati limuslimin takunu ummatii firqatayn ummadii laba kooxood bay noqon doontaa mar dhow فتkرج min baynihima maariqaة ay khaarijaة can الإسlاam tali qatlahum dilkooda waxaa gacanta ku dhigi doona kuwaas awlaahuma awla طaa'ifatayn wاlfirqatayni biاlxaq laba kooxood baa loo kala jabay reer shaam iyo reer xijaz baa loo kala jabay cali iyo mucaawiya la kala raacay dagaalkii socda iyo khilaafka muslimiinto taagan bay khawaarij bur soo soo boodeen cinda taxkiim lamaa waqaca taxkiim bay boodeen nahrawaan marka isku urursadeen yaxaruura ay degeen nimankii baa ku duulay macdama ay fasaad badan oy xoolihii baaba oy abnaa saxaaba laayeen oy xadgudbeen ayaa markaasi loo dhil qaaday axaadiisa toosasa wax saxay inuu cali bn abi ahaa muxiq fii qitaalihi oo asagu saxnaa laakiin labadu muslimiin bay ahaayeen isku ijtihaaday fa aladiina qatalahum amiir muminiin kuwaas waxaa wey uu amiirmuminiinku di cali uu dilay lama kharajat alfurqatu bayna lama kharajat alfurqatu bayna ahli ciraaqi wa shaam shaam iyo reer ciraaq markay kala jabeen ree ciraanna de waxay cali bay taageersanaayeen ree shaamna mucaawiye wa kaanuu yusamuun waxaa lagu magacaabi jiray nimankaa la laayay ee go-ay ee maariqada alxaruuriya la odhan jiray bayana inag wuxuu ana kala taa'ifatayn labada kooxood almuftariqatayni ee kala tegey min ummati inay yihiin cali iyo kooxdiisu iyo mucaawiya kooxdiisu inay mu'miniinta ka tirsan yihiin buu nabigu caddeeyey wa ana asxaaba caliyin awlaa bilxaq asxaabta calina ayuu gartay xaqa mudan yihiin walam yuxarid nabigu ma caraabinin ilaa calىa qitaali ulaaika almaariqiin nabigu ummadda kuma caraabin kumana tirtirsinin in la dagaalamo kuwa khawaarijta a ah mooyeen shareesham halla jircay nabigu ma dhihin waana sheegay khilaafka dagaalkana waa ogaa xilligu dhicna waa loo sheegay ma caraabeen kama qayb qaadeen muslimiinta isbaabinta lakin nabigu wuxuu caraabiyey oo dhiiro oo dadku ku gubaabiyey in la tiro nimankan maariqada ah aladiina kharajuu min alislaami islaamka ka baxay min kamaalihi laa min aslihi wa faaraquu ljamaacata jamaacada faaruqay jamacatu lmuslimiin bay kala jabiyeen si jamacat muslimiin waxooga baxeen haddee labadoodiba way khilaafeen labadoo dhiiggii bay banaysteen waa gaala yidhahdeen mucaawiya iyo kulli iyo cali iyo kooxdiis kulli waa gaalo annagu ma muslimiin ah oo xadda la taagayn mogta ku waaya sakaraadka ah wastaxalluu dimaaa man siwaahum cidda ayaa ka soo hadhay dhiiggiisi bay banaysteen waana asl min usul khawaarij kullu man khaalafahum inuu gaal yahay nin walba iyaga aan ku mabda ahayn oo mabdooda ku raacay inuu gaal yahay wa cinda ahli tawxiid waaljihaad kulu man lam yaqac fii naaqidin min nawaaqid tawxiid fahuwa muslimun macana wa akhuuna carafnaahu anu nacrif waa isku mid wey meeshu dan ha joogo waa la kala tegay mugta sheekh واlأصل في المسلمين اليوم عند أهل الجهاد الإسلام والتوحيد إلا من تحققوا فيه ناaqضا min نواaqض الإسلام warkuwan iska cadada wey أهل التوحيد والجهاad maanta dadka muslimiinta duniyada ku nool o dhan ba inay muslimiin ba aaminsan yihiin saasay oola hadlaan oy u baaqaan oy waaniyaan o ay ka codsan inay sooyin halgamaan ay duulaan o dagaalamaan magaal baa codsan inu dagaalama ayb magaad baa jihaad iyo nusrad iyo la weydiistaa iyo murtad xukuumaadkay saaran yihiin nidaamka xukuumiga bay haystaan ahlu jihaadku shacabka muslimiinta waxba uma haystaan ayib idan ninkay ku hubsan asagu inuu how ah ku dhacay bay gooni u saaran yihiin muslimiintuna ahalkoodii iyo dadkoodii waa la kala tegay mogta ama atakfiir waalkhawaarij kullu man lam yuwaafiqhum ayaguna aysan aqoonin waa gaal wey daa'ifaa jirta iyadaa kamid leeyahay atabayun watawaquf dadku waa muslim aan naqaano iyo gaal aan naqaano iyo midaanan ka warqabin ninkaas maxaa naga aada muslimkaan naqaano waa walaalkeen gaalka aan ognahay de waa ninkaan la dagaalami lahayn kaanan ogeyn wuxuu yahay gaal arsa muslim natawaqaf assalaamu calaykum nabad weeye buu ku leeyahay ayib warkiis waa saasba marka waa ilaa warkaad u cadda xataa yatabayan amruk waxaa tahay wa lagu xajinhaya mxuu ahay meel dhexaaba diilintaas taagnaanaysa lasta min alkufaar almacruufiin walaa min almuslimiin ahli tawxiid waxaa tahay asxaab ilcaraaf qolyahan waa jira iyagu shaykhii abulxasan baa ka tirsanaan jiray laakiin qad taaba min dalika qabla alaaiina caaman isagaa aad yaqaano ka sheekeeya waاstaxalluu dimaءa man siwaahum waamwaalahum wa habata bilkitaabi wasunna kitaabki iyo sunnada waxaa ku sugnaaday wa ijmaaci اlummati ummadda ijmaacda anahu yuqaatalu in lala dagaalami man kharaja can shariicati اlislaami wain takalama bishahaadatayn sheh bn cuthaymin wain takalama bishahaadatayn wasalla wasaama waxaja wadakara anahu muslim buu sheeku daba dhigaya asagu tawxiidkaada islaamkaada iyo muxuu ahaye salaadaada iyo xajkaada iyo soomkaada hawl noo taalla ma aha waxaan kugu haysanaa alqasam cala اxtiraami dastuur اljaahili aطaaquut اlkufri waxaan kugu haysanaa ibcaad waistibcaad shariicati rabbi اlcaalamiin waxaan kugu haysanaa mawaalaatu acdaa'i diin illah waxaa lagu haystaa soo ma aha tarsiikh mabda almuwaaطana alkufri اljaahili اlqowmi oo kufri ah waxaa lagu haystaa musaawaatu nnaasi biqadri aan diyaano leegaynin sida qawaaniinkii mithaaq alwaطni الsoomaali shariifkii kooxsi ay ku dhaarteen wartaduu bidalika can diin islaam yani ka hadal masale lagugu haysto saxaabadu markay la dagaalamay maanici zakaa xaj kumaysan haysanin oo soom kumaysan haysanin oo salaad laguma haysanin oo shahaatayn laguma haysanin maxaa lagu haystay masala mucayana muxadada weliga ha wareegeysana sheekh suufiyada waxaan ku haysanaa anahum ashrakuu billah shirkan akbar waxay ku dareen adaafuu ilaa dalik muwaalaata alkaafiriin waxaan ku haysanaa cidaa'ahum liahli الtawxiid waxaan ku haysanaa nasbuhum alcidaa walqitaal walxiraabata calaa ahli الtawxiid warku waa iska kooban yahay baarlamaaniyiin maxaan ku haysanaa inay ku dhaarteen dastuur kufri ah ilaahayna ku kufriyeen sharcigana riixeen xaq khasiisa ah, min khasaa'is alilaahiyina ay addoommo siiyeen warku waa iska kooban yahay war waxa lagu haysta ka garbax ka xaajo ka xaajo qaada ama isdhiib wax u ma jira moogta waan tukada managa kugu haysana salaan soo cumaraysta hawl kuu taallo wey toddoba xaj baan iskaga daba noqday aday ku anfacaysaa laakiin annagu xisaab baan ku haysanaa ayb waqad ikhtalafa alfuqahaa waa inoo jooga hada billahi towfiiq wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu tacaala waqad ikhtalafa alfuqahaau fi الطaa'ifati اlmumtanicati low tarakat الsunaةa الraatiba karagcatay اlfajri hal yajuuzu qitaaluha calى qowleyn faama alwaajibaat wاlmuxaramaat الظaahiraة اlmustafiidaة fayuqaatalu calayha bاlاtifaaq wuxuu ka soo hadlay sheekhu <clears throat> dagaalka lagu qaadayo kooxaha bini aadamka buu soo qaybinay waxaa inoo dambeeyey adaa'ifa almumtanaca sheekhaas waa ka soo hadlay wuxuuna sheekhu yidhi waqad ikhtalafa alfuqahaau fuqahadu waxay isku maandhaafeen fii taa'ifati almumtanica kooxda reebtoontay bimacnaa awoodda leh isgaashaanbuursatay low tarakat isunata araatibata sunnada raatibada hadday ka tagto ka ragcatay alfajri sida ragcateynka fajarka ka horeeya hal yajuusu qitaaluha sunnada in lagula dagaalamo bannaan tahay oo halka lagu qaada jihaad sharci ah calaa qowleyn laba qowl bay ka qabaan fuqahadu masalada iyada ah fakhrudiin araazi fii kitaabi almaxsuul wuxuu soo guuriyay asagu ijmacu lfuqahaa inay ku ijmaaceen calaa anna taa'ifata almumtanic low tarakat isunna alraatiba iyo keyrkeedba in markaa jihaadkooda uu waajibahayo wadaadana khilaaf bay soo guuriyaan sida taqiyudiin subki ibnu teymiya raxmat ullahi tacaala calayhima waana sidaas rawaatibta iyo sunanka khaaska ee markaa shicaar iyo muxuu ahaay masala diiniya daahira aan ahayn markaasi dagaalkeedu khilaaf baa ka sugan fa ama alwaajibaatu walmuxaramaatu daahira ama waajibaadka iyo muxaramaadka muuqda ee almustafiida ee markaasi mutawaatirada ama mashhuurada cinda almuslimiin fayuqaatalu calayha bilitifaaq waa lagula dagaalami koox kastoo diidaayay xataa yaltazimuu ilaa iltizaamaan ay ku dhaqmaan ama ay eh, mxuu ahay qabtaan an yuqiimuu salawaati almaktuubaat inay oogaan salaadaha la farad yeelay la waajib yeelay wayu yu-addu zakaa zakada ay bixiyaan wayasuumuu shahra ramadaana wayaxuju lbeyta beytkan ay xajiyaan soomkan ay soomaan wayaltazimuu ay laasimaan ay dhaqan ka dhigtaan tarka almuxaramaat shayga muxaramaadka ilaahay xarim in laga tago min nikaaxi lmuxaramaati waxyaabaha ilahay xarimay guurkoodii ah wa akli lkhabaa'iti waxyaabaha xunxune la cunaa eh, cunitaankooda ee eh, waxyaabaha xuncunitaankooda ka hadhaan ah iyo walictidaa'i cala almuslimiina fi nufuusi waalamwaal inay ka hadrhaan ku xadgudubka muslimiinta lagu xadgudbo naftooda iyo maalkooda wanaxwi dalik bimacnaa shay kastoo waajib ah oy ka tageen oy xaggana lagu kari waayey in lagula dagaalamo lagu jihaada taamuran ma laha sidoo kale muxaramaadka sharcigu xarimee mutawaatirada ah iyo masaa'ilka daahira ee macluum diin bidaruura ah ninku hadduu ka tagan uu ku dhacana oo markaasi ka tag la yidhahdo oo diido waxaa weyn waa laga dagaalamhayaa ka taa'ifa marka mumtanica kaafira murtada ayaa lagu dagaalamhayaa wa qitaalu ulaa'i waajibun ibtidaa'an kuwaa qitaalkoodu nimanka waajibaadka iyo muxaramaadka iyo shayga diinteenna caanka ka iyo muslimiintu yaqaanaan ku dhaqankiisii ama ka tegiddiisii lagu kari waayey in lala dagaalamo marka ba waajib wey ibtidaa'an bilow yacni weerar iyo hujuum baa lagu qaadi ee laga warsugi maayo eegon inay soo weeraraan iyagu horu noqdaan bacda buluuqi dacwati annabiy nebi maxamed baaqisii diintiis intay gaadhay ilayhim ila alaa'ifa bimaa yuqaataluuna calayhi wax lagula dagaalamayo wax lagula dagaalamay lagu haystaayo hadday yaqaanaan ama ay maqleen ama nabigu ummadda inuu ugu yeedho sheegaa in la sameeyey ama ka reebay og yihiin ama loo sheegayba oo dhambaal loo gudbiyey nimankaas bilow waa lagu bilaabi karaa weerar ayagoon markaa waxbad aan bilaabin fa ama idaa bada-u lmuslimiina muslimiinta ayagu hadday ku bilaabaan dagaalka fa yata'akadu qitaaluhum dagaalkoodiiba markaa adkaanhayo waajib cayni u noqon hayaa kamaa dakarnaahu saanu soo sheegnay fii qitaali lmumtaniciina min almuctadiina wa qutaaci uruqi wa ablaq sidaanu soo sheegnay buu hi qitaal mumtaniciin kusoo sheegnay min almuctadiin qolyaha muctadiinta ah ee weliba reebtoma awoodda sheegtay in la dagaalamay sida qolyihii dhabajiifka iyo budhcadka oo kale weliba kana kasii daran leannu ninkan nin muuro islaam ku jira oo asagu fasaad uun iskaga kacay ayuu ahaa xaq iyo diinna aan diiday laakiin ayay darro kala qaaday ninkan diin buu diidan yahay kuna dagaalamaya inuu ku dhaqmo marka asagu dagaalkiisa waa jihaad waajib uu noqonaya weliba kii kale ka daran sheekh wuxu uhi aljihaadu lwaajibu lilkufaar wاlmumtaniciina can bacdi الsharaa'ic kamaanici zakaati wاlkhawaariji wa naxwihim yajibu ibtidaءa wa dafca gaalada la halgankooda asliyiinta ah iyo wlmumtaniciina kuwa ka reebtoomee diiday can bacdi الsharaa'ici sharaa'icda barhkeed jamcu shariica ka zakaati kuwa zakada diido oo kale iyo waalkhawaarij khawaarijta oo kale wa naxwihim iyo wixii la mid ah. yajibu qitaalkaasaa waajibaya ibtidaa'an bilow iyo wadafcan isdifaacidba weerar iyo markaa difaacba faida kaana btidfaida kaana ibtidaa'an fahuwa fardun cala alkifaaya dagaalku hadduu markaa ibtidaayo inagu uu talabi yahoon inagu hujuum ka bilaabayno fardu kifaaya weeye idaa qaama bihi hadduu u joogsado dagaalkaas man yakfiihi nin ku filan gaalada oo naga caabin kara saqata alfardu can ilbaaqiina ummaddii kale faadku waa ka dhacahaya wa kaana alfadlu fadliga dheeraadka iyo ajarka badanna waxaa yeelanaya liman qaama bihi faradka ruuxuu istaagay halgamee jihaaday qaacidka ninkaasa ka khayr badnaanaya kama qaala tacaala la yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari waalmujaahiduuna fii sabiili illah ma sinno kuwa fadhiya ee mu'miniinta ah een dhibaato qabin indhala-aan iyo wixii la midka ah iyo kuwa ilaahay waddadiisa ku halgameen ku jihaaday marnaba ma sinno noocay doon ha noqdeen culamo ha noqdeen iyo xujaaj iyo muxuu ahay musakiin iyo saa'imiin iyo abraar liwaalidiihim noocay doon ha noqdeen marba haddaad qaacid noqoto maca acmaalika saalixa ninkaa mujaahidka islaamka difaaci baa kaa khayr badan fa ama idaa araada alcaduwu alhujuuma cala almuslimiin laakiin hadduu doono sheekhu buu yihi taas la gelay waa markuu jihaadku dalabiga yahay ama kifaayiga yahay ama hujuumiga yahayna arl islaam lagu soo doonin fa ama idaa araada alcaduw ama hadduu doono cadowgu alhujuuma weerar iyo qabsasho cala almuslimiin waharuna qabsoona baabaashay fa inahu yasiiru dafcuhu difaaciisiiya la dagaalanka cadowgaas gaalada wuxuu noqonayaa waajiban waajib uu noqon cala almaqsuudiina kullihim inta loo jeedo dhanba wa calaa hayri lmaqsuudiina liicaanatihim dadka loo jeedo waddankooda lagu soo aadan yahay iyo gobolkoodii iyo magaaladoodii iyo aagooda lagu soo aadan yahayna ee dabalaban fawducayn buu ku noqonayaa wacalaa hayr lmaqsuudiin inta aan loo jeedina gobollaha kala deganna iyaguna wuxuu ku noqon farducayn maxay ugu noqonaya liicaanatum kuwa kale inay caawiyaan ay u taageeraan kamaa qaala tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum اnnasr hadday diinka istansaar idinka weydiistaan qolihii soo hijroon waayey ee weliba walahoodii nus laga dhiga la naaqusiiyey facalaykum اnnasru baa idansaaran waajib idinku ah wa kamaa amara الnabiyu suu nabigu amray binasri اlmuslimi ruuxa muslimka in loo gargaaro almuslim akhulmuslimi eh, laa yuslimu ayb xadiidkaad garanaysaana fara badna walaa yukhdiluhu walaa yuslimu ayb inaad dhiibta maaha walaalka inaad garabkiisa ka baxda maaha inaad u hilin weyda ma aha ayb wa sawaaun kaana arajulu ninka dagaalamayo eh, eh, cidduu doon habaa noqdu soo hadlaya wasawaaun kaana arajulu min almurtasiqati lilqitaal aw lam yakun ninkaa jihaadku farduceen ku noqonayo ee halgamayaay ama qolyaha diiwaanka wax laga siiyo ee mushaarka qaata dowladda ka qaata ha noqdeen ama nin mutadawica ha noqdo dadko dhan ba u yaalaa kullu qaadirin cala alqitaal wa haadaa yajibu jihaadkan dambe dafciga ah wuxuu waajibahayaa bixasabi alimkaan kolba sida suuro gasha calaa kulli axadin binafsihi wa maalih ruux kastoo muslima jihaadku markuuna waa farducayn waa markay gaalo adduunka soo hujuuntee nin waliba muslima jihaadka qayb baa kaga waajibi kii halgami qoriga qaadi waaye talaa laga rabaa iyo caraabin iyo taxriid iyo xoolo bixin baa laga rabaa ayb calىa kulli axadin binafsihi wa maali nin walba naftiisa iyo maalkiisa inuu ku halgamay intuu ka awoodo ayaa ku waajibahaya maca alqilati xoolo yaraanta iyo walkahrati xoola badnaanta ama maca alqilati tira yaraanta iyo walkahra wاlmashi wاlrukuub socod iyo mxuu ah gaadifuulba kamaa kaana almuslimuuna siday muslimiintu ahaayeen lamaa goortii qasadahum lcaduw cadowgu usoo qasto uu soo hujumay caama alkhandaqi sanadkii isbahaysiga iyo godka la qotay lam ya'din illaahu fii tarki liaxad maxay asbaxa jihaad fardacayn ayb qur-aanka intaba badan arkaysa dadka waxa lagu eedeeyo boqolkiiba siddeetan markay eh, aan nina la dhaafaynin waa markuu jihaadku fardacayn noqdo dagaalihii ku saabsanaa tabuug iyo dagaalkii uxud iyo axzaab oo kale baan cidna loo cuurdaarin xataa ninkii idan qaatay baa la eedeeyey lixaan maxaa yeeley dagaalku farducayn buu noqday laakiin markuu talabiga ahaa ee kifaayiga ahaa cidna laguma eedeyn jirin ka fadliga dadka baxayn baa laga sheekeyn jiray iyo wanaagooda iyo khayrkooda iyo ajarkay helahayaan laakiin ninka asagoo xoogow danaystay ama faryara bidix ka baxay sidii jinkii muxuu ahaayey waxba lama weydiin jirin laakiin dagaalku markuu fardocayn noqday ka qaswati alaxzaab wa ka qaswati uxud wa tabuuk xataa ninkii danyar yeeshay waa kii wax ka dhacay dagaalka tabuukna wuxuu ku noqday haddee nabigaa nafiir caam ah istinfaar caamaa ah dhacay saasuu fardocayn ku noqday dadkii hadhay waa kii imtixaanay mid mid tay munaafiqiintuna ay dhaarteen inay dana kale ku eh, mashquuleen saddex saxaabi oo mukhlisiin ahana ilahay ka soo reebay kadibna laga tobad aqbalay bacda khamsiina leyla marka tii buu sheeku ka hadlaya lama qasadahum alcaduwu faasbaxa aljihaadu fardacayn wey caama alkhandaq lam ya'din illaahu fii tarki laxad axad bini aadama inuu jihaadkaa ka tago looma ogolaanin kama adina fii tarki اljihaadi ibtidaءa liطalabi اlcaduwi aladii qasamahum fiihi ilaa qaacidin wakhaarij laa yastawi alqaaciduun waxay khusaysaa dagaalka fardu kifaa'iga ah ee talabiga ah een gaala halabsanayno ee inagu aynu doonanayno ee waddankeena inoo xayayugan yahay inoo nabad qabo ee markaa dhulkororsi iyo muslimiin kororsi iyo agballaadhsi iyo dacafidin aynu ku jirno markaas wey markuu aan leenahay qaacida iyo khaarij iyo muxuu ahay mujaahid laakiin mar hadday noqoto islaamka in lasoo hujuumo laa qaacida walaa khaarij kulligeen waa khaarij wey nin walba waa dafci buu galahayaa iyo difaac can xurumaati almuslimiina wa muqadasaatihim kamaa adna siduu idmo oo kale ilaahay u idmay fii tarki aljihaadi jihaadka ka tegitaankiisa ibtidaa'an lialabi alcaduwi aladii jihaadkaasu ama alabkaasoo qasamahum fiih rabbi u qeybi ilaa qaacidin wakhaarij bal dama ilahay wuxuu cayay jihadku markuu farducan yahay alladiina yasta'dinuuna annabiy sal slm kuwa idanka weydiista nebi moxamed oo dan yar baan yeelan karaa baa la cambaaray oo la dhaleeceeyey yaquuluuna munaafiqiina iyo wixii la halmaala waxay leeyihiin ina buyuutanaa cawratun guryaha iyaga waa baylah oo muxuu aha meel khatari ma hawsh ay jiraan wamaa hiya bicawratin in yuriiduuna maa yuriiduuna ilaa firaaran carar unbay doonahayaan ayib idan jihaadku hadduu fardulkifaaya yahay cidna laguma eedeeye ayib laakiin hadda waxaa fardu cayn buu noqday idan waa horu jihaadkeenu isu bedelay fardu cayn muslimiinta waa horaa la qabsaday lagu kala tegay dhulkoodii ayib waddan maanta ixtilaal caskari a ah ku jirin ma jiraan ama markaa mid mubaashira ha noqdo ama mid hayru mubaashir hoosta laga wado oy xukuumaadka iyo dalamada meesha haysta iyo gaalo is og yihiin in uusan hawsha haysanin ma jira waddan maanta islaama oo madax bannaan meeluhu halganka tooska a ah ka socda mooye ma jiraan ayib wadamaha noocaasi halkan ka socda ayuu markay eh, xabadoo dhan dhammaato oo muslimiinta laga adkaado oo gaal wax ka nexyo la waayo bay isbedelayaan calaa ray aljumhuur isu bedelayaan araadi muxuu ahaa diyaar kufriya isu bedelahayaan laakiin intay xabadi ka socoto daartu waa daaru islaam alimaam maxamed sadiiq xasan khan baa la weydiiyey fii kitaabi alfatawa alkubra hindiya waagu ingiriisku kusoo duulay ila wadanka u horreeyay islaam la qabsaday casrigan xaaliga boqolkii sana hadda u dambeysay ama laba boqol u dambeysay buu ahaa marka waa la weydiiyey qolyaha waxay dhaheen mar haddii meeshu ay ka saydareen ingiriisku ee muslimiintii la jamiyo la baabi'iyey waxa yaree meelaha wax ka turtuurahay waxba ma laha waxba ma aha oo xukumkii waa isbedelahayaa daartina daaru kufrin bay noqonaysaa marka wuxuu yihi maya isagaas iyo sheekhiisa shaahudiin rafiicullaahi adahlawi iyo ninkii isaga walaalkeesha ismaaciil odhan jira iyo kulligood waxay dhahdeen intay muslimiintu halgamahayaan gaaladun aysan si fiican u makansanin daartu maa zaala daara islaam laakiin waagii marka xabad soo dhacda la waayo oy si fiican imanka isku ballaadhiyaan cid laga cabsado marka xukunku yanqalib ayb idan waxaa weeyaan markaad waaqac daraasayso ama aad adduunkaba mutaabacayso xataa wasaa'il iclaamkan sakaraadka ee reer galbeedka iyo reer u shaqeeya aad mutaabacayso nufuudka iyo sultada lagu leeyahay caalamul islaamiya sidii loo baabeeyey waad garan kartaabay ila tahay jihaadku alaana fardu cayn weeye ayb oo aniga maallo tilmaamahayey yaquulu ahlu ljihaadi waatawxiid asbaxa aljihaadu fardu cayn min min muxuu ahayey min azmaan wa min duhuur qadiima innagu waxaan taagannahay e, laabudda min idni imaamin wa raayatin islaamiya wa wujuudi khilaafatin wa idni waalidayn howlahaas isku meelba marka uma socotaan saarad mushariqatan wasirtu muqariba shataana bayna mushariqin wa muqaribi isku meelba loma socdoba halkaasii bari baad u dhaqaaqaysaa nin baa galbeed iska aadahay ninkan wuxuu ku yuri jihaadku fardu buu noqday min azmaan saqadat kabur wa saqadat samarqanda wa bukhaara waalandalus wa ciraaq wa falastiin وأfغاaنistan وaلsomاl وashishan borma فiliبin arada iسلام o dhan baa dhacday matىa yaجiب الجiهاad gormfoodu ay noqda waa yahay أجمaع المسلiمuun عalى أنa haddii beled min bilaad الإسلام صغيiرan aw kaبيiran uu gaalo gacanteed galo ama halisba ay geliyaan inuu jihaadku farducayn noqonayo aima ashaaficiya waxay ka niqaasheen meel agan ah oo cidla oo lama degaan oo saxaaro ah hadday gaaladu soo degaan jihaadku farducayn ma noqonaya mise maya nin shaaficiyada ka mid a ah wuxuu yihi meelaan cidno daaqin danna aanan ka lahayn oo saxaa rubcal khaali ah oo bahallo un joogaan nimanka hadday soo degaan jihaadku fardu kifaayo weeyaan farducayn ma aha ninkiisa wuxuu ku dhaca waa looga waa jaahil baalay diintana aan aqoonin ilaahayna aan ka cabsanin gaalana ummadda gacanta u geliyay waxaa lagu haystaa meel cidlo lama degaan oo agan ah oo cidlo ciirsalo ah oo dhurwaa iyo muxuuah kashiida mooyeen aadama uusan ku noolayn nimankii soo istaagay buu yihi jihaadkooda farducayn miya waa fardu kifaaye fardu kifaain wey wixii ku dhacay waaba lagaa nawowi intuu caydhsan hayay ama shaaficidu ninkaas iskugu tageen malagii baa galay idan bal ka warran marka niman islaamkiiba haysta oo biasaatiilihim wa dabaabaatihim daa'iraatihim iyo asaatiishooda caalam islaami ay qabsadeen meel kastaba xamad ay nugu dhegan yihiin nin kastaba boor loo sameeye koor lagu garto wuxuu yahay ayib iyo yaa waxaa laleeyahay farducayn ma aha jihaad maanta adduunka kama jiro dadka noocaasa waa in laga sifeeyo adduunka intii tabar la helahayo laabudda min tasfiyatihim say ummaddu u fayoobaato oo inta soo hadhay ay u bogsato xubno faasida ah wey kuwaasi <clears throat> fa haadaa dagaalku markuu yahay fardu cayn uu noqdo ay gaala ku soo hujuumto dafcun can iddiini waalxurmati waannafs war qalibi ma aha dagaal muxuu ahay halabsiya dhulballaarsina ma aha dacwa gaadhsiina ma ahee man qutila duuna maalihi duuna diinihi duuna nafsihi duuna xurmatihi duuna cirdihi wa maalihi wa nafsihi ودفاع عن الكرامة طيب فهذا دفع عن الدين والحرمة والنفس qolyahan waxaan filaya soomaaliyeed eh, waa wadaadaha aan tilmaanay odayga soomaaliyed intii la legday oon iska kala seexdoo kale bay ayagu ay dambada hayaan laba nin baa isgalay baa markaasaa nin la legday markaasuu iskala daadiyey gacmaha firsada lagu si loo garaacahayy loo garaacay iskaga jiifay yaa hadhow marka markii laga dhamaystay iska kacay iska teg waa ninkii maxaad iskaga celin weyda baa l u rogan weydo u galgalan weydo u rogan weydo mar haddii ilailagday buu hi futakala qalqaad waa nacaybu marka hore la taagna raggaadaan iska dhicin waay firiq iyo galgalasho iyo macawusto kala duusho iyo xisaabtoo muuqatay iyo hawlahaas waan diiday yani waa nin isdhiibay inhizaam wey waa inhizaam maxay kaloo ka sheekeeyeen eh, nin laba nin baa laga tamay baa layihi markaasaa nin la legday ku noqaa la yidhi oo ninka mar kala gal inaad ku noqa aabu ninku ha legda waxa iga daran buu xoogga ku taagnaa ninku ha i lagdee lagdinta waxaa iga daran bu xooggii ninkaa ku taagnaa ku noqon maayo waa nin isdhibay inhazama nafsiyan ninkan mar dambe inuu ninkaa holiyo oo isku daya la sugi maayo nimankan waxaa u muuqday tabardarida iyo awood yaraanta muslimiinta haysata maanta iyo dagaalaha oon isu dhegmaynin fanhazamow iska celi waxaa iga daran muxuu ahay ha i lagdee ku taagnaa unbay taagan yihiin yacni waa niman u dhammaatay wey ummadda qaabkan looma daaweeye fataquu llaha ma sadactum hawsha wada ninku haddaadan hadda adaan la amba qaadin oodan ka hoos kicin oo waxaad iswadaanba aakhir aadan ku biyo keenin goormaad ku dhaqaaqi haddaad hadda muxuu ahay aad tiradaa maya waan awoodeysan lagaaba dhegeysan maayo sheekh albani raxmat ullahi tacala wuxuu leeyahay caalam alislaami maanta waa cidduu lahum ma istatactum min quwatin wamin rabaat alkhayr ka suurogeli mayso kama suuragelaysa bu haddii jihaadkii muxuu ahaay xukuumaadka ay ka fadhiisteen shabaabkii iyo culummadii iyo ducaadda uma istaagi karaan buuri maxaysan ugu istaagi karin xukuumaadka maanta dunida ka jira oo dhan ma ogola buuri isticdaad kasta iyo diyaargarow kasta oon xukuumaadku ogeyn ma dhici kara buuri xukuumaadkuna ma ogolo isticdaad iyo halgan mamnuuc bal ninkii u dhaqaaqa way ciqaabahayaan sidaa darteed waxaan arkaa buuri maanta in la halgamo inaysan suuragal ahayn sabab jihaad horta xukuumaadkii may ogolo ayagii baa la dagaalamay ko haddaan anagu isku dayilahayna ayagii baana baabi'inhaya oon isticdaad iyo diyaargarooy mucaskaraad iyo aan macaaqil samaysan lahayn ayagii baa eber naga dhig intaan gaalba na soo gaadheenba ma ogolo marka waxaa weeyaan atasi wa tarbiya loo laabto ummadda waxa la baro bilcaamaha lagu jihaada bu sheekh kitaabkiisa silsilada daciifada saxiib ku yidhahdaa sheekhu waxaa laga rabay xukumkaa ka fiican inuu ka bixiyo culimadu waxay ku ijmaaceen halganka ruuxii la dagaalama ama manciyo inuu gaal yahay martood yahay meeshuu sheekhu odhan lahaa haaulaa'i irtaduu bimancihim uljihaada wa cadami iltizaamihim uljihaada wa muxaarabatihim liljihaad wa liahli ljihaad bay ku gaaloobeen yuu tabriir wuxuu oga dhigay jihaadku inu dhaca ah sheekhulislaam majmuuc alfataawa ijmac buu soo guuriyey hadday daa'if min dawaa'if almuslimiin hadday jihaadka iltizaami waayaan ma alla dagaalan jooji hadday iltizaami waayaan gaalada ahlu dimaha aana jizye ka qaadi waayaan inay kafaratu murtaduun yihin lana dagaalamhayo meeshuu sheekhu odhan lahaa nimanku intaas bisaaba ugu filan liriddatihim wa wuxuu ka dhigay cudurdaan aan loola dagaalami karin on laga hortegi karin ayagoo lasdhiibo oo markaasi tasfiya tarbiya loo laabto yani waxyaabaha maqaayista muncakisada iyo micyaaraadka kharimay bay ka mid tahay fa haadaa dafcun can iddiini waalxurmati waannafs kan dambe ee dafciga ah waxaa weeyaan waa dafcun can iddiin diinkaadii wixii ku hor isdifaacda weeye iyo walxurmati dumarkii iyo maxaarimtii iyo walanfusi nafteedii waxay ku hor difaacda weeye wahuwa qitaalu diraarin waa qitaal dana kugu qabatay wey ma aha ikhtiyaar farqi baa u dhexeeya ninkan waa mutar inuu dagaalamo uu ferefeeqileeyo oo uu rafto inta u dambaysa koluu cidaha kula yimaado ku xagto adiguna aad bur ku laafbixiso midna waxaa waa dagaalu ikhtiyaar oo innagaa dooranayna hawsheedii saanadeedii hubkeedii ciidankeedii khilaafadeedii wixii baa kala duwan marka dhibka inay haysta waxaan iskaga keen khaldamay jihaadkii idraariga ahaa ee man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid weliba nabig sal slam uusan marka dafcu saa'ilka lama eego quwa lama eego muxuu ahay mukaafaca lama eego muxuu ahay geesinimo lama eego muxuu ahay ijtimaac raayo midnaan isla ekaasho midna lama qiimeeyo nabi allow nin ii socda xadiidkii abi hurayra waa xadiidkii burayda ii socda oo xoolahayga doonaya maxaan sameeyaa laa tucطihi maalaka ha siinin maalkaada axaadiista nebi maxamed ee ku saabsan fii dafci saa'il waxay waxayna sariixa ku tahay inaan marnaba ninka muslim isdhiibi karin inkastoon soo marray sheekhu islaam khilaaf geliyey oo haddii aad cabsato inaad xoolaha u dhiibi karto muslimka horarka ah aad ka siin karto naftana aad badbaadisa ay bannaan tahay haddana ay kuu bannaan tahay inaad isdifaacdo oo tobanka shilin ku dhimato labadaa madhab buu sheekhu soo guuriyay laakiin nusuusta nebi maxamed waxay sariixa ku tahay inaad marnabo isdhiibaynin laa tucطihi maalaka nabi allow inuu duluud maya maalkaa bixinin ayib idan kan waa dafcu saa'il saa'ilkii muslimkaha buu nabigu halkaa ka istaagay nabigu tarku اlistifsaali fi mawdic اlاxtimaali yunazalu manzilaة alcumuumi fi اlmaqaal yani ma la awood og tahay ma iska celin kartaa hubkiisa mid lamid ma haysataa geesi ma tahay yaa kaa ag dhow amuu ku dilaa nabig ooma bixin laa tucihi maalka duuna can nafsik qaatil can nafsik wa ahlik wa maalik abadan waa gobnima tani somalia waxay odhan jirta waagi hore gobi way leecdaaye ma jabto gobi way leecdaaye ma jabto ninka gobka akhyaarka ah xogow inuu yar ildufo waa laga yaabaa xogow isagoo deeqsa inuu bakhaylnimo yar qaado mararka qaarkood oo bil ku yara waa laga yaabaa laakiin inuu baf yidhaahdo oo ninkaasi meel xun dhex fadhiisto oo sida irti muxuu ahay baabuur dheeqda u bixi waayo suuragal ma ah hadda laakiin waxaa waye inagu gobnimo waa dhammaatay nin walba maslaxadii oo maslaxo shaydaan ah baasaa lagu wareegeysan wadalika kaynu soo marree kale ee qitaalkii dalabigaha ah qitaalu ikhtiyaarin waa dagaal inagu aynu doorannay laakiin kan waa kuna lagu qasbe wey liziyaadati <clears throat> liziyaadati fi diin diinta inaan kororsanno oon muujinaan doonayna waxaan u duulayno ee khazawaadka iyo futuuxda aan u samayno iyo wa diinka in la kor yeelo maxaanu ku koryeelaynaa liirhaabi alcaduwi cadowga in la cabsiiyo cadowga cabsiintiisu waa dagaalka daliba lagu talagalay turhibuuna bi wa masaa'il alab dagaalka kifaa'iga a ah wey kan turhibuuna ma aha tuqaatil can nafsika wey isdhiib iyo isdhiibi mahayo wey farqi baa udhexeeya adaa hadda lagu leeya isdhiib anna isdhiibi mahayo wey marna adaa waxaa le gaalka isdhiib asna maya u leeyahy haddaan la kala fahmin maogta wixii waa laba laba baab wey mar adigaa socdo oo islaamkii oo dhan baa bannaan ku yaalla waxaad dalkororsi iyo diinkororsi baad doonaysaa gaalkii baad dul fadhidaa isdhiib baad taagan tahay soona weerisi waxdaysoo dhanba asna waxaa weyaan waa firifiriqlaynhaya marna waxaa xero ku gal wadaa xero laguu galayba bilcaanta iyo soo wareeji iyo waxoo dhan ba adna isdhiib wey waana idinka sheekay mid jadiidi oo nairobi jooga laga soo guuriyey hadda ka hor idinka sheekay xilliga axmaaradu ay xamar baabi'inaysay ee khatarta ay ahayd baa <clears throat> meelahan toonkaa lagu niqaashay ninkay la murmay baana iga sheekeeyey nin baa wuxuu yidhi markaasi halganku maanta fardu weeye dadka ummadda soomaaliyeed waa inay istifaacdo ilaa aakhiri xayaatihim aakhiri qatratin min dimaa'ihim kii jadiidiga wuxuu yihi arabiic almadkhaliya wuxuu yidhi fasbir waa in loo sabro gaalada ilaahay la baryo aan xabad lagu ridin wey fasbir ninka kale wuxuu idhi hadday markaasi gurigayga soo weerarana fasbir buui islaantii iyo xaaskii iyo gabadhaydi hadday kufsadaan fasbir war inamala agee u socotaa aniga hadday khaniisaan ka warran bui foorso adiga fasbir xataa yaatiya allahu biamrih halkaasay maraysaa sheekh alimaam ibn qaym raxmat ullahi tacaala calayhina wuxuu yihi xataa ma banaan ninka raggaa ikraah ahaan xataa kufsi lama ogolo lama khaniis khaniisnimo iyo luuqiya haddii lagu ikraahda laa yusallimin xataa yuqtal abadan waxyaabaha ikraha ku banaanaada maba ah buu leeyay xataa gaalnimadaaba ku banaanaata kuma banaanaato khaniisnimo kanna muxuu ku yihi xataa fasbir lawyaha qabsa iyo suulka qabsa dii lagu ihahdo foorasabul warka jooji xataa yaatiya allahu biamri baashu halkaasay maraysa waa la dhammaaday sheekh ayb ninkii ciise xiniyaha isgooyo oo kale isdilo oo calooshiis mariyey oo kalun bay hawshu hadda maraysa ka khazaati tabuuka wa naxwiha sida tabuug iyo wixii la mid ah tabuug marka dhan laga fiiriyo jihaad talabi ah ayuu ahaa laakiin maadaama nafiir caama uu ku yimid xukunka waa ka duwanaa laakiin innaga hadda ziyaado iyo gaalo oon jebinno iyo horbaxyayn iyo futuuxaad baynu ku jiray ama xukumka caamka waa ka duwanaayo farducayn buu ahaa nabigu dadka ummadda u dashay kulligood soo baxaba hebel awey hebel aw waa la istiriye weli marka dhexda la marahayo raggii hadho dhan baa la ogaaday fa ama hayru cafwan fa hada الnawcu min alcuquubati huwa liطawaa'ifi اlmumtanica nooc hadda aynu soo marray buu ihi dawaa'ifta mumtanicada ayuu u yaalaa jihaadkoodu yajibu ibtidaa'an wa yajibu dafcan xuna sheekhu kuusoo jihaadka dafciga inuu ka adega ka kale kitaabkiisa majmuuc alfataawa majalka labaatan iyo sideedaad iyo ikhtiyaaraadka iyo fataawa almasriya kulli shee wuxuu ku sheegaa iyo alfataawa alkubra jihaadka dafciga ah laa yushtaradu lahu ayu sharطin jihaadka dafciga ah ee iطiraariga ah wax shardi a ma laha laa yushtaradu lahu ayu sharطin wax shardi laa raayo laa muxuu ahaaye midnimo laa awood walaa hub isla eg faاtaqu llaha ma اstaطactum hora u dhaqaaqaysa faama hayru mumtaniciina min ahli diyaari اlislaami wa naxwihim qolyaha hayru mumtaniciintan isdifaacaynin ee awood malatira aan lahayn fayajibu waxaa waajibaya ilzaamuhum in lagu qasabo bilwaajibaati alatii hiya mabaani alislaami alkhams waajibaadka tiirarka islaamka shanta ah baa lagu qasbaya leanna maxaa yeele waa maqduur calayhim iyo wagayriha shanta waxaan ka ahayn oo min adaa'i amaanaati amaanaadka in la gutaa iyo walwafaa'i oofin bilcuhuudi ballamaha iyo axdiga la oofiyo ah fi lmucaamalaati wagayri dalik khayaanahadii lagu arko eedarahadii lagu arko ballanka baxdii lagu arko waxaasoo dhanba niman gacan baynu ku haynaaye waynu ku qasbaynaa laakiin ninka mumtanica shawkada iyo quwada le isdifaacaya isagu tiisu waa qitaal iyo jihaad wey faman kaana laa yusallii min jamiici innaas dadka dhammaantood ruuxaan ka tukanaynin rijaalihim wa nisaa'ihim lab iyo dhadigba fa innahu yu'maru bisalaati salaaddii baa la farhayaa fain imtanaca hadduu reebtoomo diido cuuqiba waa la ciqaabi waa la karbaashahaya xataa yusalliya biijmaci alculamaa ilaa uu tukada la garaacahaya wa akaruhum akaru culamaai yuujibuuna waxay waajibinhayaan qatlahu ninkaa salaada diiday idaa lam yusalli hadduusan tukanin in la dilo fa yusataabu toobad baa la weydiiyey inuu wixii ka noqdo xumaanta ahaa salaad la-aanta ahaa fa in sallaa hadduu tukado falamru waadixun wey wa qutila waa la dilahaya wahal yuqtalu ma la dilaya xaala kowni kaafiran aw murtadan aw faasiqan ma gaal dhintaya mise waa murtad dhintay mise waa faasiq farqi baa udhexeeya ma dhintay yani kaafir asli a miya ninku mise waa murtad aslama uma irtada can diinihi mise waa faasiq caasoo dhintay calaa qowlayni mashhuurayni fii madhabi axmedin wagayrihi laba qowl oo caan ah ayaa ku jiro axmed iyo keyrkiiba ay xanaabiladu iyo keyrkoodba ay qabaan walmanquulu can aktar salif warkuu ku kooban yahay sida laga soo guuriyay salafka badankoodu yaqtadii kufrahu ninka inuu gaal yahay oo murtad yahay keenaysa man taraka salaata faqad kafar kaana musliman fakafara xadiidku waa ku cad yahay wa haada maca aliqraari bilwujuub markaan leenahay khilaaf baa ku jira taariku salaamna kaafir ba mise waa maya waa marka uu qirsan yahay salaadu inay waajib ku tahay lana saaray laakiin balwad iyo shaydaan iyo naf u sheekeeyo sheekhu noo soo duceeyey ilahay un hadiyeeyobuu ku hayaa uuna og yahay inay salaaddu waajib tahay markaasaa khilaaf ka taagan yahay ma gaalba mise waa muslim fa amaa man jaxada alwujuuba laakiin ninka isagu diida salaaddu inay waajib ku tahayba fahuwa kaafirun bilitifaaq isagu waa gaal axkaamta sharcigo dhan baa saas ah salaada soomka zakada xajka jihaadka amar bilmacruuf axkaamta daahira oo dhan ba ninkii inkiraayo kaafirun bilahi alcaliim murtad wey ninkii laakiin tarakaha tasaahulan watahawunan biha asagoo muqir a bilwujuub taas way ka khilaaf ka taagan yahay bal yajibu cala alawliyaa'i awliyada waxaa ku waajibaya an ya'muruu asabiya bisalaa dadka carruurta mas-uuliyiinta ka ah waxaa waajibka inay faraan caruurta inay salaada tukadaan idaa balaqa sabcan toddoba markuu gaadho wayadribuuhu calayha licashin toban markuu gaadho ay ku garaacaan garaacaanna waa waajib wey garaac sunna'a ma ah garaacaanka araaskaas ta'diib ah ood ka tegi karta maa waa garaac waajiba wey salaada waajib kasta oo la qabsado hadhowna ugu carbismaa la garaacahaya beerka laga xashirinaya markaan kamaa amara nebi sal ly slam waana la dhaafin kara intii la doono tan oo kale waa waa darb lixaqi illahi subxaana wa tacaala fi lmustaqbali walma'aal marka waa la dhaafay toban labaatan soddon afartan boqol baa la gaadhsiin karaa intuu ka hagaagahay kama amara الnabiyu sal slam qaala muruuhum bالsalaati lisabcin wadribuuhum calayha calaa tarkiha licashrin wafariquu kala geeya baynahum bayn asibyaan walatfaal fi lmadaajic xagga jeefka iyaysan isku dhaqan xumanin oo waxaas aysan ku abaabine wakadalika sidoo kale waxaa lagu garaaci oo la amrahaya maa taxtaaju ilayhi asalaa waxay salaadda u baahan tahay oo waajibaadkeeda shuruudeedii arkaanteeda min aahaarati alwaajibati wa sida tahaarada iyo wixii waajibtay iyo wixii la halmaala inuu asturo inuu cawrada qariyo inuu weysaysto inuu xilli fiican kaco waa dhan ba la farhaya wa min tamaami dalika salaada ummadda la fara tamaamkeeda waxaa ka mid a dhamaystirkeedu tacaahudu masaajid almuslimiina wa in ninka dawladda ama nidaamka islaamiga jira uu ka warqabo oo la socdo masaajidda muslimiinta maxaa kusoo kordhay ma duntay ma dhisan tahay qaabkii looga tukadaa ay ku tahay waa imatima hataa aimada waa loogaanhaya waa in la daryeela diinta muslimiinta masaajidoodii iyo salaadoodiiba wa amrihim in la faro ayaa waajiba oo kamid mid a ah tamaamu salaa bian yusalluu bihim dadka inay tujiyaan aimadu salaata rasuulilah aimada waxaa lagu dhihi ummadda waxaa tujinaysaan la socda salaada nabi maxamed nin walba ummadda ha tujiyo sheeka berrey ma aha nin walba sida sida dawaco meel feenaysa foorarso looma baahno xayثu qaala saluu kamaa ra'aytumuuni usallii rawahu اlbukhaari u tukada sidaad aragtaan oo u tukan wa sallaa marata biasxaabihi mar buu nabigu asxaabta ku tujiyey calaa طarafi اlmimbari mimbarkii uu ku khudbayn jiray fiidisa eh, soke ayuu nabigu ku istaagay ku tukaday faqaala wuxuu ihi inamaa facaltu hada markuu salaadii dhammeeyey buu nabig uui saa waxaan u yahay lita'tamuu bi inaad ugu dayataan awgeed walitaclamuu salaati salaad barataan saa waxaan u yidhi inaad aragtaan oo idaawataan kadibna muslimiinta ad u gudbtaan adhow wa calaa imaami annaas dadka imaamkooda waxaa waajib ku ah fi salaa iyo wakayrihaba an yandura lahum inuu u meeldayo u khayr miiro falaa yufawitahum marka dhaafin maayo dadka muslimiinta ah maa yatacallaqu bificlihi kamaalu diinihim imaamka iyo ninka mas-uulka amiirka mujaahidka qaadiga xaakimka guddoomiyaha degmaha nin kastoo mas-uula ayib iyo keyrkiiba nin salaad ka mas-uula iyo mid kastaba waxaa waajib ku ah muslimiinta inuu u meeldayo ayib muxuu hi ninkii soomaaliya foolxumana ilahi baa iga ba-ay buu fadhi xumana anaa iskaga ba-ay muslimiinta waa inaad waxyaabaha liita oga ba'da wey oo waxaan suuragal in aadan la aadin oo laba xaalo khudbata fiican aad ku dhaqdaan la doonahayo falaa yufawitan waa inuusan markaa dhaafin uusan ka tagsiinin maa shay yatacallaqu bificlihi ficilki in la sameeyo ay ku xidhan tahay min kamaali diinihim amaalu diinihim bal calىa imaami الصalاة an yusaliya bihim salaaةa kaamilaةa baa laga rabaa salaad dhamaystiran bishuruuطiha wahay-aatiha waarkaaniha wasunaniha walaa yaktasir inuu ku gaabsada ma aha mana banaano calىa maa yajuuzu limunfaridin wuxuu u banaan ruuxii keligii ahaa aliqtisaaru calayh adigu keligaa markaad tahay inaad taada iska gaabsato ood maqluubisaa kuu banaan ood iska boobsiisato ayb laakiin marka ma tujinayso salaadooda akmal baa laga rabaa min qadri اlijzaa'i salaada waxay ku asaxaysa un markaad keligaata la aqalu asalaa aqalu tashahud aqalu rukuuc aqalu sujuud aqalu ictidaal aqalu طumaanina as kala safina waa aragtay salada wuxuu ka cabiraa akmal iyo aqal waa aragteen bay la tahay wa aqaluhu wa akmaluhu buu akmal baa lagaa rabaa markaad ummad tujinayso ama uh, inaad u tahay laakiin markaad naftaada tujinayso siad u cibaadaysan adaa isxukuma falmaru amiiru nafsihi ayb laakiin markay ummad xil kuu dhiibato xilka asaga ama salada ha noqdo ama mid kale ha noqdee sida u hufan ee u qiyaamo badan ee u dhamaystiran waa in loo qabta way xilka asaga ah farqi baa udhexeeya ilaa licudur cudurdaan inuu dhacba mooyaan haddii oy hawshu suurogeli weydo adoo salaadii ku jiroo dheerayn lahaa baa carruur ooyeysi iyo jabaq dhawaaqi baad maqashay gabdhaana kula tukanaya muslimaad ah nabigu u babsiin jiray ayib dagaal baa bilowda ba adoo salaadii ku jira waa iyada waa la bobsiinhayaa ayib dab baaba qabsaday masaajidka qayb ka mid ah iyada in cuurdaariba yimaada mooyee ama roob baa bilowda iyadoo meelafka fog loo kala dheelmanhayo hawshii waad fudayn karta markaasoo kale ayib وkadalika sidoo kale calىa imaamihim fi اlxaj ninka xajka hogaamiha imaamkooda wakadalika amiiruhum fi اlxarb ninka baanduulaha dagaal ah hogaamiyaha dagaalsan sidoo kale laga rabaa alaa taraa sheekhu miyaadan ujeedin buu ihi ana alwakiila wاlwaliya masala mas'aluu sheekhu kugu misaaliyey iska muxuu ah masale mucaamalaadu caadi ah alaa taraa ana alwakiila ninka wakiilka kuwa adiga matalan iyo walwaliya gacalka bimacnaa majnuunka iyo sabiga weligoodii gacanta ku haya arrintooda fi اlbayci wالshiraa'i wax iibsiga iyo wax soo gadashada iyo wax iibinta calayhi ninkaa weligii wakiilka waxaa saaran an yatasarafa inuu ku shaqeeyo una dhaqmo limuwakiili kii asaga wakaasha walimuwalihi kii shaqada u dhiibay ee weliga isaga mm, ka dhigtay ama weliga u ahaa cala alwajhi alaslaxi lahwa fii maalihi wakiilku waxaa laga rabaa inuu hantida u maamulo sida ugu qiimo badan ee ninkaa muwakilka uu jecel yahay weliga iyo ninka wasiga ama mm, ninkaas mxuu aha naadirka ee waqfiga haya waxaa laga rabaa iyaguna hantida inay u maamulaan sida ugu khayr wanaagsan wahwa ninkaas wakiilka iyo weligu fii maali nafsihi nafkiis maalkiisa khaaska ah ee asagu uu leeyahay ee cidna uusan wakiilla u ahayn welina u ahayn yufawitu nafsahu maa shaa naftiisa wuxuu dhaafin karaa intuu doono shay adu aad leedahay markaad iibinayso suuq wuxuu ka jooga matalan boqol shilin nin baa ku lixdan iga waad ka siin karta laakiin markaad wakiil tahay ama aad waliyulyatiim wasiyi aad tahay iyo waa muxuu ahay saaxiibu waqf aad tahay ma banaan abadan sicirka ugu sarreeya ee suuqaa laga iibad ku iibinaysaa leanna maxaa yeele mas-uul baa hantidan ka tahay ammaanay kugu tahay marka ammaanaduna waa inaad calaa akmali wuju u gudato wey laakiin waxaad uga ad leedahay waabaad ka bixin kartaaba sadaqayso iska cafi iskaga tag iska xaraash khasaare iibi aday kuu taalla taas waxaan adaad iska leda markaas laakiin markaad ammaanahaysa waa ka duwan tahay salaadaha iyo halganka iyo xajka iyo zakawaadka iyo xilalka muslimiinta ninka ayahay waa kal weliyi iyo walwakiili bal huwa awla wa fawqa dalik faamru diini ahama buu sheekhu arrinka diineed baa ka muhiimsan beyc iyo shiro uu weli iyo wasi gacan ku hayaan ayib waqad dakara alfuqaau hada almacnaa macnaha hadda aynu sheegnayna fuqadu waa sheegeen buui wamataa ihtamad arrin baa lagu siinaya muhim ah ee dowlada ka dhisanto kana dunto maxay dowladu ku duntaa kuna dhisantaa waatana wamataa goorta ihtamad ay danayso ooy ka howlgasho alwulaatu qaliha xilka loo dhiibay biislaaxi diin innaas dadka diintooda inay wanaajiyaan oy diinkooda saxaan oy shirkiga khuraafaadka bidaca la dagaalamaan fisqiga iyo ahwada la dagaalamaan saluxa liطaa'ifatayni diinuhum wa dunyaahum labada kooxoodba waxaa u hagaagi mas-uuliintii iyo shacabkiiba waxaa u hagaagaya diintoodii adduunyadoodiiba aafa waxay dhacday oo la burburi oo la baaba'ahaya oo la kala yaaci maalinkaad awoodda badan ku bixiso addunya dinka aad halmaanto hawlaheennaha daxge ku dambaysa somalia ha israacda maxaa ka dambeeyey ha isrugtaa ka dambe ha israamsato maxaa yeelay baatil baa ummadda lagu logoyey wa ilaa haddii diintan awoodda u badan lagu bixinin oo iyada aan juhd lagu bixinin iyo daryeel iyo gacanta midig idarabad waxaa isbaraanbari alumuura calayhim waxo dhan baa taladaa faraha ka baxaysa burbur iyo khilaaf iyo dagaal iyo hujuum iyo kala yaac baa bilaabanaya wa milaaku dalika kullihi wa jimaacu dalika kullihi salaaxu ddiini waddunya meeshuu ka go-o daabitkiisu qaacidada ka kaca waxaa weeye xusnu niyati liraciyati wa ikhlaasu diini kullihi lilah laba qodob muhima jiddan wey labada qodob baa la iska waayey ayb xusnu niya niya sami iyo niya wanaag iyo daacadnimo wey liraciyati shacabka ad hayso bulshada iyo ummaddaad xukumaysa ee ad u halgamayso niyo wanaagsan iyo dantooda iyo khayrkooda iyo hagaagoodaad ka shaqayn waa inaad laakiin haddaad leedahay ka argoso ku tiigo ku digo taa socon maysa hadde shacabkaani dhiiggaada u qulqulay u dagaalamaysa waa inaad niyo wanaagsan hayso ood u fayowdahay oo daacad u tahay ayb daacadnimadu ma aha in xumaanta lagu sasabo sheekuu keeni doonaa daacadnimadu waxaa weye xusni in diinta lagu hogaansho sheekuu keeni doona raxmatullahi taala caleyh taas waa mid waa binisbati lishacabi wاlmujtamacaat ama adiga ilahay soo ma aha wa ikhlaasi diini kullihi lilah iyo diinka iyo cibaadaiya taacado ilahay loo saafi gareeyo cid kaleba aadan milicsanin muraacaatu hayr illahi o dhan banaanka iska dhig wixii aad qabanee talaa ama diina ama sharci ah lilahi rabbi اlcaalamiin ummadda shacab muslimiina walaalaha weeya si daacada oo hufan oo akhlaaq ku dheehan iyo naxariis ula dhaqan ilaahayna keligii caabud asagana danayn cid kala danayn labadaa qodob ee dawlad ku dhisantaa haddii la waadumaysaa haddi ayb wadaadka reer kanada wuxuu iga sheekeeyey somalilan baan tegey bu markaasaan meel tuulo ah baan tegey buui oo isbitaal yar baa ku yaalla daawo saasa ma taalo nin dhakhtaroo la jecel yahay baana jooga bu aad un bulshada u jecesha markaasnu mesha waba kuma haystaan xataa bandhol fiican maxaad ummaddan wuxuu ihi meesha daawo kuma hayne daacadnimaan ku haynaabu ninka daktarka wuxuu meesha daawo kuma hayne daacadnima intaan yartaan la oynaa oon la wadnaa oon si daacad u siinaa oon la gegablaynaa marka intaasay nagu jecel yihiin bu yani daacadnimaa la rabaa iyo xusn niya lishacb wa lilmujtamac ayib muhimaddu maa inaad malaayin sarifayso ood xoolo bixinayso ood baasha isku horwado oo aad roog lacaga dhigaysa hawshu ma aha sheekh